oo nabigu markuu tukanaya habeenkii calayhi salaatu wasalaam anna aan hurdo meel qofna ku tukado qof kalena jiifo ma lahaan jirin saa darteed waxaa dhici jiray inaan isgediyo oon hortiisa lugta ku fitalo qof huruda way de habeen mar marar badan ay dhacayso oo lugteedii fidsatay markuu soo sujuudaya nabigu buu lugtaydii iska qaadi jiray bay bayt lacalla nabigunu gacanta mara ku qabay ama lugteeda mara ku dubnayd de habeen hadday dhacdo laba dhacdo weligeedba may weligeedba inay ku duubnayd baa laga yaaba iska dhe abatana dhahdeen ee kan saddexaadki dhaha marka xadiidkaa labaadna muslim baa wariyogow xadiidka saddexaadna muxuu ahaa waa abu daawud ibnu maaja xadiidkii wariya saxiixa caaishaa la weydiiyey mas'aladan markaase waxay tihi nabigu sal slam qabala bacda nisaa'ihi uma kharaja ila asalaati walam yatabada nabigu haweenkiisa qaar kamiduu dhunkaday ama shumiyey salaaduuna sii aadayo ma weysaysanin waxaad dhahdaa haddana lacalla nabigu afkaynu cumaamad saartay baa laga yaabaa ama iyadu markuu dhunkanayey ay dhabanka mari iyo wax saaratay baa laga yaabaa de lacalladani noo socon mayso lacaladani hadday wax un jira si unbaa meel loogu sheegi lahaa waxbaa laysaga dhigi jiray si kastaba ha noqotee saddexdaa xadiid daahirkoodu waa inayna weyse jebinayn haddaba qoladii tiri weyse jebin mayso aayaddan aw laamastum maxay dhaheen aw laamastum taabashadani gacan ma ha yidhaahdeene waa gogol iyo jiif weeye oo maxaad saa u tiraahdeen saddex sababood baa ugu kallifay bay yidhahdeen sababta koowaadi qur-aanku mar kasta oo taabasho dumar uu ka hadlo weligii qur-aanka aayadanu laysku haya maahane dhammaan aayadaha kale xiriir gogoleed baa loo jeedaa wain طalaqtumuuhunna min qabli an tamasuhunna an tamasuhunna gacanaydaan ku taabanin baa mise waa gogol ijmaacan waa gogol dhammaan aayadaha qur-aanka min alfabaqara ilakaasi laga gaaro aayad kastoo taabasho rag dumar taabto sheegtay waa xiriir gogoleed wey qur-aanku haddaba luqadiiyo curfiguu leehaydahad qur-aanku markuu tumar taabashadood sheego dhammaantii markaan ku noqonno waxay wada noqotay taabasho gogoleed tanna haddii aan ku fasirno gacantii arrinta labaad axaadiid baa ka hor iman hay-adaha tolkeedahee dumar taabashadood ka hadlaya macnaha raaciya ama aayadda aad tiraahdeen falamasuuhu aayaddaasaaba caddaynaysa iyo middan tan inaan gacan looga jeedin sababtoo ah maadaama curfigii qur-aanku taabashadu aynan ku badnayn gacan in la yidhaahdo markii gacan loo jeeday waa la qaydo gacan baa la raaciyey falamasuhu ay taabtaan lama dhihin keliye biaydihim baa la raaciyey b biaydihim waxa loo raaciyey waxbaa laga ixtiraazayaayo haddaan la raacinin macno kaleyba yeelan lahayd calaa kulli xaal rag markay isu dhigtaan ee hoos la ysugu dhigo wax badan baa la ysku soo fagi calaa kulli xaal aayaddan way ixtimaashaa taabasho gacan iyo tii kaleba axaadiistuse way ku caddahay inay taabashada dumarku wayse jebinaynin haddii shaaficiye rabtana way jebinoo aayaddana qaado axaadiidana midba maalun kala dhac ilaahu gidaare iyo geedanaas ku garaacda haddaad rabta say kula noqoto markaas adiga adoon waxuma islahayn haddii aad rabto sida nusuusta sahlan ee lagu jamcin karana curfiga qur-aanka ee marsigana aayadda raaci axaadiidtana inay wayse jebinaynin ku tilmaan ilaan waxaa laga hadlaya taabasho xaraana keliya maahe ninkiiy haweentiisii istaabashadoodo xalaala baa laga hadlayaa waysada way jibin iyo jibin mayso masaladan la yidhaahda min hayri xaailin haddaba waysadii way jebin markay yidhaahdeen min hayri xaailin waxay u yidhaahdeen de dadka haddii uu wax u dhaxeeyo taabasho xaqiiqi ama ah maaha oo runrun ah arinta halkaas laba arimood oo istaray bay inaga dhaqan xun iyo caado xun inagaga tageen waysada ma jebiyaan haddaynan mubaashir ahaynoo xaail u dhaxeeyo kow iyo xadiid aada daciif u ah oo sheekh naasir sisiro daciifa ah uu ku sheegayoo sheegaya arintaa lafteeda hadduu xaail iyo mare idiin dhexayso inuuna waysada jebinaynina labadaa marka la ysku daro dhaqan xun bay culumiya caamaba ka soomaali ahaan igaga tagtay oo waxaad arkaysaa raggiiyo dumarkii ajnabiga ahaa wadaadkii manhaajka garabka ku watayna ha noqdee intay cimaamada saa la yihaahdo in cimaamada la dhigayo islaamtuna garbasaarta ay qabtay intay isaga dhigto baa la isa salaamaya ma dhacdo waa min ayri xaailin taas baa nagaga tagtay raadka iyo xadiidka daciifka masalada labaad ee soo hartay waxaa weeye ila almara alajnabiya marka lagu qaydo maxaarimta maxaa looga saaray shaaficiyadu waxay yidhaahdeen qadiyada asalka dumarka markii taabashadooda la leeyahay waysaday jebin laba wasfibaa mutaraakibayn ah alwasfu alawal alxurmatu asalka ah xaaska oo cilladii ka soo reebtay maahane almar alajnabiya markii odora taabashadeedu waa xaaraan bay ahayd bikhilaafi almaxramiyati gacanta haddaa isku salaantaan dhib ma laha tii maxramkaaga haya walaasha iyo idadaada iyo habriirta tan labaad waxay yidhaahdeen ajnabiga marka la istaabanayo daacii shahwatin baa meesha yaalla oo badanaa rag iyo dumarku dareen iyo shaydaan kama marmaan laakiin bikhilaafi almaxaarimi walidaalika waxay dhaheen ajaanibta iyo qaacida sharciga waxaan ka barannay axkaamta ajnabiyaadka iyo maxram maxaarimta waa la kala qaadaa khalwadii baa la kala qaaday in la wada safri karaa la wada kala qaaday fii baabi nikaax baa la kala qaaday taabashadii inay banaan tahay gacan isku salaankii baa la kala qaaday dardan lilbaabi baabkaasi uu qaacido calaa qaacidatin waaxidatin wa tira waaxida ugu socdo tanna kala qaadbila sharcigaaba kala qaadi jiray meelha kale wa masu farji aadamiyi aadama farjigii in la taabtana way jebisaa bibaaini kafi cumaacumta kafkan hore qaybtiisa cadee gudaha inaad ku taabato qaybta dhabarkaana maya ma jebiso haddaba laba masalo wey in farjul aadami la taabtay uu weys weysada jebinayo masalo wey mas'alada labaadna waa in taabashada jebinaysa ay tahay dhinacan cadee calaacash-a ah keliya in lagu taabto amaa inuu jebinayo taabashada farjiga axaadiid dhowra loo daliishaday waxaa ka mid a ah xadiidkii busrata binti safaane man masa dakarahu falyatawada umu xabiibaa laga wariyey iyadana abu hurayraa laga wariyey can jamci min asaxaabati baa laga wariyey qaarkood ay leeyihiin man masa dakarahu falyatawada qaar ay leeyihiin man masa farjahu falyatawada qaar ay leeyihiin idaa afdaa axadukum biyadihi ilaa farjihi falyatawada gacantiisu hadday gaarto laleeyahay haddaba saa darteed riwaayaadku waxay qaydeen taabashada meesha marka lagu taabta ay weysada jebinayso idaa afdaa axadukum biyadihi ilaa farjihi baa gacanta wey haddaad lugta ku taabatana dhib malaha lugta haddaad ku taabato dhib malaha wax kale haddaad ku taabtana intii daris la dhib malaha gacanta weya waxa laga hadlayo gacantii haddaba qayd xadiidkaas marka laga hadlayo gacantii waxay dhaheen gacan bay ku qaydeen shaaficiyadu waxay yidhaahdeen tafsiir lugawi oo la isku qabsaday bay iyagu si u qaateen lafdiga afdaa baa waxay yidhaahdeen bimacnaa masahu bibaini lkafi wey batnulkafi marka lagu taabto baa afdaa la yidhaahdaa haddii laakiin qawaamiistiiya luqadii lagu noqday afdaa bainulkafi inay tahay wax fiicanoo loo cuskada loo qaar baa waxay yihahdeen arkay fuqahada shaaficiyada lianna alsla fi lmasi taabashada loo qasta asal ahaan dhinacanay ka dhacdaabay ilaa wax lagu qabtaa lagu taabtaa asalkii baan ku qaydnay laakiin xadiidka daahirkiisa haddii la qaato biyadihi baa la yidhi gacanta cumuumkeedoo dhan baa soo geli oo cumuumka xaggan ka keentay haddaad tiraahdo waxaan ku leeyahy lafdu yaddi waa nakira waa nakiradan waxaa lagu idaafeeyey macrifa loo idaafeeyey markii nakirada damiir loo idaafeeyey lagu macrifeeyana waa min siyaaqi lcumuumi bay fii cilmi usuuli ka mid tahay marka cumuumkaa biyadii gacanta o dhan dheh taksiiskay qaar ku khasiseen bibaطin اlkafidu daliil ahaan daciifa weeye farju اlaadamiyi waxaa weeye xadiidkii طalq bni cali insaan dhahnaa marka isaga inta kaleba haddaan iska qaadano xadiidkii طalq bni caliyin seen dhahaynaa xadiidkii طalq bni caliyin muxuu ahaa nabigu u yimi sal اla alيه alي wasalam markaasuu yihi rasuulka ilaahayow qofkaya hadduu farjigiisa taabto maka weysiisanayaan nabigu wuxuu yihi inamaa huwa bidcatu minka waaba xubin jirkaaga kamide ah, maxaa dhiboo ku jira imaamu shaaficiy rag lamida ah, markay xadiidkaa meel kaleoo laga mara waayeen way daciifiyeen isaga dhan oo waxay dhaheen caliy bni طalq bni caliyin caliy bni طalqi oo aabihii ka wariyey majhuulun laa yucraf nimaan laba garanayni weeye laakiin culimo badan baa garato nin iqo noqday xadiidkiina xadiid saxiixa buu noqday culamada qaarkood waa xadiid xasan ay leeyihiin xadiidkaasi a loo jamcinayaa qoladan iyagu waxay yidhahdeen waa tacaarud adiladu tacaarud hadday isu timaadana lama jamcin karo haddaan la jamcin karinna shaaficiye haddaan nahay baabu tarjiix baan aadaynaa cala alqowli bisixati alxadiidi awjuhda tacaarudka iyo tarjiixa markaa tagtana labay u qaybsantaa imaa lishay daati oo naska u noqonaya lafdigiisa in lagu kala rajaxo wa imaa lishayin khaarijiyin in lagu kala rajaxo oo ka ay kamid tahay asaaniidooda khaariji baan u noqonaynaa bay yidhaahdeen oo axaadiidta kasradu way ka raajixsan tahay qilada waana arrinta uu ishaaraya bayhaqi fi sunan kubraa markuu masaladan iyo masaa'il kaloo badan ka hadlayo waxay leeyihin axaadiidtu waxay u badan tahay inay weysada jebin dhinacay axaadiistu u badan tahay baa ka raajixsan hal xadiis oo halkaasay ka baxeen qola waxay dhaheen war tarjiixu markii la jamcin waayo wey maxaa la jamcin karaa waante waana la jamcin karaa oo see loo jamcin karaa iyagii saa ahaa markay dib isugu noqdeen labay u kala jabeen qola waxay yidhaahdeen xadiidka waxbaan ka dhadhaminaynaa oo muxuu yahay inamaa huwa farjigu bidcatu minka xubin jirkaaga kamidoo xubnaha caadigaa ah lamida weeye haddaba xubnaha caadigaa ah marna lamid buu noqdaa farjigu marna waa ka duwanaadaa mar lamid buu noqdaayo waa biduuni bilaa shahwatin marka loo taabto laakiin lishahwatin marka loo taabanayo xubnaha kale lamid maaha halkaa waxaan ka dhadhaminaynaa inuu burinayo axaadiidta uu burinayaa lehna hadday taabashadu shahwat ka dhigaynaa xadiidkana bilaa shahwatin hadday dhacan ka dhigayna halkaasaa ku jamcinaynaa ragga ugu dambeeya dariiqa aada isugu adkeeyey sheekh naasir baa kamid ah raximah llahu tacaala fii tamaami ilmina haddaad akridaan qola waxay yidhahdeen maya anna warkaa warka cad baan haynaa oo jamcinta kaga fiican ka sahlan oo nusuusta la jamciyana ariiq weyn oo caadi oo lagu jamciyaa oo muxuu yahay axaadiidta falyatawada tiri waa awaamir amarkuna wujuub buu faa'iideeyaa allaahuma in la hela qariina saarifkao ka leexisa waajibnimada maahane xadiidka alqi bni caliyin waa qariina saarifa can ilwujuubi saa darteed amarkan oo dhanba amru istixbaab baan ka dhigaynaaye weysada ma jabiyaan laakiin way fiicantan ka weysataa ka dhigaynaa nusuusta awaamirtaoo qariino loo helo waajubka laga leexiyana aad bay u badanta waa ariiq weyn oo caadi oo la yaqaana yihahd calaa kulli xaal intaasaa muranka culummadu ka jiraaye ninba meeshii la ficnaad isaga yaqaan ya ayuma arjaxa aniga haddii inay amarkii la sarfiyo nadbi laga dhigaa ila xoog badan laakiin shaaficiyadu saa ma qabto farjigii la garay wamasu xalaqati duburihi dabada inta wareega xarigga hoosaa inaad taabato iyadana weysada way jebisaa cala ljadiidi markii dambe imaamu shaafici masr markuu tegey uu fatwooday madhabkana muctamadka iyo raajixa ku ah qowlkiisii hore ciraaq markuu joogay wuxuu yihi farji unbaa la sheegaye dabacidi ma sheegine naga daaye maxaa u daliila cala alqowl اljadiid ee madabka shaaficiyada raajixay ka dhigeen waxay yidhaahdeen qiyaasan cala alfarji farji aan qiyaasanayna oo wejhu qiyaaskiinu muxuu yahay waxay yidhaahdeen dabada iyo farjigu horta sabiileynkii weeye lagu soo bilaabay meeshan waxa ka soo baxoo dhan baa waysada wada jebiya taa way wadaagaan ko maadaama ay wadaagaan baabu nawaaqid اlwuduu wixii labada sabijid ka soo baxa labadaba weysada ay jebiyaan asalkuna najaasaad ay yihiin markii la taabtana isku xukm hala siiyeede fii nawaaqid اlwuduui bay intaasoo dhan soo wadaageene maadaama intaa ay wadaageen min baabi qiyaasi اfarji qiyaasi duburi cala اfarji bay yihahdeen qaar baa si kale u dhigayoo min baabi qiyaasi اfarji cala اfarji bay yihahdeen alfarju waxaa la yidhaahdaa xidhinta taranka ee rag iyo dumarka labadaba walidaalika waxay yidhaahdeen xubinta tarankaee dumarka bay wax badan wadaagaan oo baabu zinaa marka laga hadlayo waxa xaddu ka laasimayso waxay yidhaahdeen idkhaalu xashafatin fii farji muxaramin bay dabadu soo gelaysaa saasoo maarata isticmaalaadka qaarkood filfarji bay xataa gashaayo soomaal arag dabadu halkaas ad marka hala dooda la yidhaahdo nin walba waa inuu wixiisa sallaxaayo meel mariya calaa kulli xaal fasalkaana intaasaan kaga baxaynaa faslun fasalkana wuxuu ku saabsan yahay fii muujibaati اlgusli waxyaabaha qabayska waajibiya qabayska waxyaabaha waajibiya iyaguna de weysadii way jebiyaan cala saxiixi almaniyu iyo biyaha shahwado laysku haysta maahane waladii yuujibu midka waajibiya algusla qabayska waajibiya sittatu ashyaaa lix shay wey lix baa qabays waajibisa alaaatun saddex tashtariku waxaa wadaaga fiihaa saddexda alrijaalu ragga iyo wanisaau haweenkaba wahiya saddexdaasi kow iltiqaau alkhitaanayni labada gudniin inay isu yimaadaano ay gogol isugu tagaan wey ta labaadna waa inzaalu lmaniyi biyihii shahwadu inay yimaadaan weeye walow rag iyo dumar bayaanay is arkine ta saddexaadna walmowtu geerida wey tan koobaadi nabigaaba yidhi sal lla alay slam xadiidkii abi hurayra idaa jalasa bayna shucabiha alarbaci uma jahadahaa faqad wajaba اlguslu qabayskii waa waajib wain lam yunzil riwaayadii muslim xataa biyo haddaynan imanin qabayskii waa waajib xadiidka caaisha wuxuu ahaa ida اltaqa اlkhitaanaani faqad wajaba اlguslu hadday labada gudniin isgaaraan qabaysku waa waajib gudniinku waxaa weeye gudniinkii dumarka iyo kii ragga midka ragga saa darteed bay khitaankii inay gaaro bay fuqahadu waxay ka cabiraan si kale intay u dhigaan idkhaalu xashafatin bay yidhaahdaan waayo haraggan hore marka la gooyo mindidii halka ay ka muuqataay inta xashafadiiyo madax hore ka koraysay tagtaa goorta iyada wax xashafadu ay wada xarooto baa iyada wax soo gaaraa marka irtiqaalu khitaarayn haddii lagu yidhaahdiyo takyiibu xashafatin haddii lagu yidhaahdo isku mid weyn waxba ma kala ah meelaha qaarkood markaad marayso kitaabta kitaabtu xoogay erayo laga xishoo jiray way qoorta gugelinayaan arrintaasi hadday dhacdo qabays baa waajibaya sidoo kale waysana waa waajibaysaa laba wa insaalu lmaniyi biyo hadday yimaadaan nabigu calayi salaa slaam waxaa ka sugan xadiidkii cuثmaan ibni cafaane uu yihi inama almaau min almaai biyaha qabayska waxaa waajibiya biyaha shahwadoo yimaada baa waajibiye waxaana nabiga calayh salaatu wasalaam la weydiiyey oo kale rasuulkii ilaahayow qofkaayo habeenkii riyooday ah, habeenkii waxba ku riyoonin laakiin isagoo qoyan arkay muxuu samayn wuxuu yihi wuu qabaysan oo arrintaa rag iyo dumar ma isku baa haa bukhaari iyo muslim umusalama waxay ka wariyeen waxay tihi annagoo nabiga la joogna umulmuminiin umu salama radi allahu canha a ardaaha waa umu sulaym oo anas hooyadii abaa ah timid waxay tihi rasuulka ilaahayow ilaahay xaqa kama xishoodo haweenta qabaysma laga rabaa haddii ay riyooto markaasuu wuxuu yihi nabigu nacamhaa idaa ra'at ilmaa biyo hadday ka yimaadaanay isku aragto umu salama waxay tihi intaan soo jideen naga fadhiiso watalabara ma haween baa waxaa leh markaasuu nabigu wuxuu yihi daa buu yidhi hakiladki ummuki hooyadaa ha kuweyde fa bima yushbihuhaa waladuhaa haddaan biyo ka imanaynin say ilmaheed ugu ekaadaan oo biyaha iyo ilmaha ekaanshaha maxaa ka dhaxeeya nabigaa shar sal sl mucjizaadka xadiikiisay ka mid tahay markii nimankii reer yahuud u yimaadeen iran saddex baanu ku weydiin cid aan nabi ahaynoo og ma jirto haddaad noo noo sheegto haddaad nabi tahay markaasuu wuxuu yii wuxuu yidhi haddaan idinka jawaaba saddexdaba may rumaynaysaan waan ka fikiraynaabay dhaheen nimanka dhibadnooda fiiri ninkii ogi waa nabi bay leeyihin haddaad nabi noqoto ka wada jawaabana waan ka fiirsanaynaa waan ka fikiraynaa waxaa ka mid ahaa fiima shabah ilmuhu muxuu ugu ekaadaa marna ree abtigii marna ree adeerkii markaasuu nabigu wuxuu yihi idaa calaa maau rajuli maaa lmarati ashbaha acmaamahu wa idaa calaa maau lmarati maaa rajuli ashbaha akhwaalahu hadday aalib noqdaan riwaayadka qaarkood waxay leeyihiin idaa sabaqa sabqigani ibiyan waxay leeyihiin intaan ka aqriyey ma aha uhoreynta meesha ee goortay meesha isugu yimaadaan fooddaa la isdari labadii biyo mid baa xoog badanoo waa la kala adkaan min xayu ljumla mid baa adkaan laga yaaba xubnaha qaarkood jiinaadka gelaya kii laga adkaaday inuu adkaado ood aragta dhinacana isagoo aabbiyo raageer oga eg dhinacanna hooyihiy raabti oga eg aad aragto intii unbaa ilaa hadda lagu wareegayaa calaa kulli xaal biyaha haweenka laftoodu inay yimaadaan halkaa ka garo caaisha radi allahu canha xadiidkeedii saxiixa waa ka maryo ala salaam uu leeyahay qof baa riyoonaya qoyaanna iskuma arkayo kasii laa qusla caleyhi qabays lagama rabo waxaa la yidhi qof hadday sa aragta dumaran ama qabays baa laga rabaa kashiri nacamha inama nisaau shaqaa'iqu rijaali haweenku raggay la dhasheen tanna way wadaagaan halkaana waxaad ka garatay biyaha shahwadu hadday yimaadaan qabays baa lagaa rabaa hadday ku yimaadaan xaaladaha qaarkood maadaama daahirkii lagu xilay biyihiina yimaadaan cabsi hadday ku yimaadaan iyo naxdin kawdhe fikir hadday ku yimaadaan hadday iska iyo siigaysi ku yimaadaan haddii ay ku yimaadaan riyo iyo inaad riyoota ay ku yimaadaan hadday xanuun ku yimaadaan waa isku wada mid laakiin mas'ala hadday ariiqii muctaadka ee la yaqiinay ka yimaadaan la garay hadday meel kale ka yimaadaanna hadday kawa soo baxaan meeshay biyuhu ka iman jireen meel aan ahayn kutubta dambaa lagu tegi doonaaye waxay dhaheen fuqahaa shaafici idan kasara dahruhu hadduu dhabarku kala jabo oo halka biyihii ka yimaadaan hal yajibu caleyhi lguslu qawadiisu waajib ma yahay masaa'il badan waxay iman doonta waagii horea sheeko ahayd laakiin hadda xaqiiqa noqotay taa iyo kuwo kaleo shabahaba taa toddobalahina gaarsiiye ta saddexaad walmowtu geerida qofku markuu geeriyoodo waa xadiidkii bukhaari iyo muslim ee mucaiya daliil u baa la yihiyo markay gabadhii nabigu dhinta alay slat slam wuxuu yihi asilnahaa dhaqa alaaan tiradu way kala duwanaane laakiin dhaqitaankuu amar ku bixiyey ibnu cabaasna wuxuu wariyey ninkii xaajiga ahaa ee hasha intuu ka dhacay qoortu jabtay nabigu waa ka yidhi iqsiluuhu bimaain wasidrin wakafinuuhu fii thawbayhi labadiisa marana ku kanfa dhaqa biyo iyo caleenta gobkana ku dhaqa wax carfoonna ka ilaaliya madaxiisana hadadina in la dhaqaa haddaba laysamray wa alaaatun saddex takhtasu bihaa waxaa gaar la ah annisaau haweenka lix baa qabays waajibisa saddex waa wadaag saddexna waa u gaar wahiya saddexda alxaydu dhiiggii caadada ahaa wey goortii dhiigga caadada gabadha uu ka dhammaado waa inay qabaysataan bidalaalati lkitaabi wasunnati qur-aanku wuxuu yidhi yasaluunaka can ilmaxiidi qul huwa adan factazilu nisaaa fi lmaxiidi walaa taqrabuuhuna ha u dhowaanina xataa yahurna ilaa ay ka daahir noqdaan dhiigga caadada faidaa taaharna hadday iska daahiriyaan oy qabaystaan faatuhuna min xayu amarakum allah hadday qabaystaan baa la yidhi haddaba ilaa ay ahaaro qaataan ahaaro qaadashada ilahay waa jecelyahay waa asalkii amarkuna nabig ala slaam gabadhii dhiig furanku ku dhacay ee dhiigu kale istaagi waayey waa kii calaamadaha intuu siiyey ku yihi markii dambe waktigii xeydka haddii la gaara fadaci salaata ka tag waidaa adbarat waktiga hadduu dhammaadana faqtasilii qabayso wasalli tuko qabayska waa la amray wujuub baa laga gartay wanifaasu ka labaad dhiigga umusha weeye dhiigga umusha isaguna waxay dhaheen qiyaasan calaa dami lxaydi qabays buu waajibiyaa ijmaacan saas yihahdeen martan saxaad walwilaadatu dhalmadii markuu ilmuhu dhashana ee ilmuhu soo baxo sida qaalibkaa dhiig baa yimaada laakiin tan waxaa laga soo qaadayaa ilmihii waa soo baxay dhacaan kale maahane wax dhiig aba kama imanin gabadhiiyo hooyadii ma qabays baa laga rabaa waxay dhaheen haa oo maxaa looga rabaa lianna alwalada maniyun mutajamicun makhluuqun min almaniyi mutajamici dheheen ilmahaba biyo shahwaa laga abuuray sooma haa maadaama biyo shahwa asalkiisii laga abuuray waxay dhaheen maau shahwati yuujibu lgusla cinda dukuulihi ويuجب الغسل عند خروجه من باب قياس الخروج على الدخول halkaas ada alىa kuli xaal waxbaa la luuqluuqay wax daliiloo fiicanoo cad ma laha فصl في فaraaئd الغسل وa sunanihi qabayska waxyaabaha waajibaadka ah iyo waxyaabaha sunanka ah uu ku saabsan yahay inta layga imanayo baabkan isaga darsane qabayska maxaa waajibo haddaan la samaynin aanu qabaysku asaxaynin maxaase kabitaan sunno dheeraada wa faraa'idu lgusli qabayska waajibaadkiisu alaaatu ashyaaa saddex shay wey anniyatu waa inaad niyooto camalkani waa rafcu xadadku waa cibaada maxdaa weeye niyaduna waa sharطi cibaadaadka inama اacmaalu bالniyaati leh وإزaaلaة النaجaaسaةi nijaasada inaad zuuliso weeye in kaanat calىa badanihi jirkiisa hadday saaran tahay jirkaaga hadday najaaso saaran tahayna waa inaad iska zuuliso marka hore aada iska dhaqdaa waisaalulmaai biyaha waa inaad gaarsiisaa ilaa jamiici shacari timaha oo dhan iyo walbasharati jirkaagaba jirkaaga iyo dhammaan timaha iyo jirkaba waa biyaha inaad wada gaarsiiso masalada hore ah najaasada in la iska dhaqo waa sidii nabigu yeeli jiray sal sl markuu qabaysanayo sababtoo ah waay maymuna ku tilmaantay marka hore wuxuu iska dhaqi jiray waa istijaysan jiray wixii jirkiisa wasax ku taalana wuu ka dhaqi jiray kadibna waa u qabaysan jiray amaa mas'alada labaad ee jidhkao dhan in la gaarsiiyaha markii nabiga qabayskiisii la tilmaamayo waa isjeysan jiray wasakduu sadaqi jiray weysuu ku bilaabi jiray kadib madaxuu ku shubi jiray biyihiisa gacantuu gelin jiray ilaa timihii inuu wada gaarsiiyey uu arko kadib buu jidhkiisa ku shubi jiray dhinaca midigta haddana dhinaca bixii ku shubi jiray aakhirkana lagu dhaqi jiray hadda si kor la wada gaarsiiyey soo maaha amaa xadiidka caliy bn abi aalib laga wariyo man taraka mawdica shacratin min janaabatin lam yusibha almaau facala allaahu bihi kada wa kada ninkii meel ayna biyuhu gaarin ka taga oo timihiisa ah iyo jirkiisa riwaayad qaarkood baa ku daraye ilaahay waxaay waxaasu yeelayaa la yidhi abu daawuud iyo wariyeen xadiidka xadiid daciif wayo ma sugna sheekh naasir irwaaqaliil boqol soddon iyo saddex ayuu ku sheegay ciladiisuna waxaa ku jira cataa ibni said caطaa ibni saaib culummadii calaamtii waaweyneyd buu kamid ahaa laakiin markii dambe yar waayeele isku dhex yaacay ninka ka wariyey xamaad ibni salamana intuuba caafimaad qabayna waa ka wariyey wax markuu isku dhexyaacay kadibna waxbuu ka wariyey mana la kala yaqaano rawaa canhu bacda alikhtilaai wa walam yatamayiz saa haddaad aragtana min aqsaami daciif bay ka mid tahay marka waa saxiix meelaha qaarkood haddii lagu yihaahdo warka ayaan hoos yaan lagu dusinin wa sunanuhu sunanka waysaduna khamsatu ashyaa qabayskana khamsatu ashyaa shan baa lagaa rabaa atasmiyatu bisinka inaad u qabato qaarkood waxay u daliishadeen kullu amrin dii baalin laa yubdau fiihi bidikri illaahi ama bismi illaahi ama raxmaan raxiim ku daro fahuwa aqtacu fahuwa abtaru fahuwa ajdabu xadiidkaana waa xadiid daciif eh, haddaad isagoo faahfaahsan dacfigiisa rabto irwaa lqaliil xadiidka raqam koowaad ka fiiri halkaasbuu ku yaalaayo ibnu dawyaan baa fii manaari sabiil soo daliishaday bilowgii kitaabka halkaasuuna sheekhu isna ku bilaabay uu ku furfurtaybo isagu afbilow ka dhigtay xadiidka maadaama uunan asixin waxyaabaha acmaasha la samaynaya ee badan ee cibaadaadka ah ee bisinka in loo qabto ay sunnada tahay min baabi alqiyaas baa la gelin karaa midka labaadee walwuduui in la weysaysto qablahu isaga hortii la weysaysto bakan hadda soo sheegno markuu qabaysanayo marka hore waa weysaysan jiray kamaa yatawadau lisalaa siuu weysaysta caaisha keyrkeeda bukaari muslim wariyeen wey ka saddexaadi waimraaru lyadi gacanta in la marmariyo cala aljasadi jirka la marmariyo baa iyadana sunnaah iyadana gacmaha jirka in la marmarinayo nabiga alay sl slam way ka sugan tahay markuu biyaha isku shubo inuu gacmaha marmarin jiray culamada qaarkood baaba waajib ka dhigay laakiin goormay gacmaha marmarintoodu sunno noqon hadday jirka biyuhu wada gaarayaan adoon marmarinin laakiin gacanta inaad ku gaarsiisa maahane meeshii biyuhu aanay gaaraynin gacanta in lagu gaarsiiya waa waajib sidii waajibkii loo fuliyo walmuwaalaatu qabayskii in la xiriiriyana waa sunna oon jirkaagu kala qallalin intaad iska weysaysato hadhow iska soo noqoto haddana madaxaiyo iska dhaqdoo iska soo niso yar warwareegto haddana inta qaarka horaa dhaqato iska soo warwareegto shaaficiyadu waa asixi bay leeyihiin laakiin sunadii baad khilaaftay wa taqdiimu lyumna midigta in la hormariyo cala alyusraa biixda dhinaca midigin la horeysiiyo kadibna biixa la dambaysiyo aan soo sheegno sifada nabac sal marka la tilmaamayo baa waxaa laleeyahay midigtu ku shubi jiray kadibna biixda iyo cumuumkii xadiidkii bukhaari muslim weyne caaisho hore usoo marray xalay kaana yucjibuhu tayamunu fii tanaculihi wa tarajulihi wa ahuurihi ama wa uhuurihi midka tiradaba wa fii shanihi kulihi arrintiisoo dhanba halkaasan caawa cashirkeena ama bacd halkan dhowr su-aalood waan wixii ka gaarnay su-aalaha ka jawaabi doonaa insha allahu tacaala qofoo afar su-aalood soo qoro wuxuu yidhi nabigu weysada calayhi salaatu wasalaam xubnaha miyuu kala hormariyey haa waxaan soo marnay markaan weysada ka soo hadlaynay kala horumarintu qaybna waa waajib oo wejigu inuu ka horeeya gacmaha gacmuhu inay madaxa ka horeeyaan madaxuna lugaha ka horeeyo midna waa sunnaa nidhi oo midigtiiyo bidixda labada lugood iyo labada gacmood inay kala horeeyaan halkaasaanan daliilkeeda ku soo sheegnay masalada labaad wuxuu leeyahy waxaan maqlay الصلاaة إda kaanat min الlahi عalىa نabiyihi fahiy الhanaa arinta ama صaxiixba midda maqini anigu waxay ahayd haddii salaada ay nabiga lagu sali ala salaam waxaa weeye inagu ducay inaga tahay haddiise allah ay ka timaado oo ilaahay subxaana watacaala uu ku saliyo in allaha وamalaa'ikatahu yusaluuna calى الnabiyi ma nabigu ammaanayaaba mise naxariis weeye labadaa qowlba waa jiraan xadiidka qolataynku ma saxiix ba ahaa marka laysku isku celceliyo cala araajix irwaal qaliil xadiidka labaatan iyo saddexaadna ka doon waxaan maqan labada qof ee sheekaysanaya iyagoo xaajo gudanaya oo cawradoodii midba midka kale u arka ma xaaraanba ahaa xadiidkii abi saciid alkhudrina waan soo marray abu daauud wariyey inay hadalku xaaraam yahay cawrada in la isfiiriyana nabigu waa diido ixfad cawrataka ilaa min zawjitika zawjika umaa malakat yamiinuka weye oo qaarkood qaal laa yanduru rajul ilaa cawrati rajuli walmaratu ilaa cawrati maratina wuu yihi iyadana xaaraan weeya wixii aan daruuraad ahayn ninkani wuxuu leeyahay taabici radia allaahu canhu ma la dhihi karaa haa waa ducawn allaha ka raali noqdaa inkastoo curfiga culimmadu saxaabada isaga badatay laakiin adiga xadiid saxaabo gaar kaga dhigay intaan ogahay ma jiraan wuxuu leeyahay waxaan ku weydiinayaa waxaa jira nin hooyo iyo aabbo ay igu dareen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 laba jeer kusoo celi baa laleeyahay laba laba jeer laqbada ku celi baa leeyahay bal waa dadaali inkastoo laba ku celinta haddaad barataan kan hore aad ka seexanaysaan mugta saddexdii lagu celinayana laba baad iska daahdaahi oo ka dambaad qaban doontaabaa dhihi haddii hal mar la dhaana halkaa mar baad ku mitiri hadda wax soo aragnay badan laakiin bal waan dadaali insha allahu tacaala haddii anigoo suuliga ku jira aan joornaal akristo ama mobile aan ku cayaaro maxay shareecadu ka leedahay haddii hadal weeye wax sawtiya hadalkii la diday aadan samaynaynin isha ka aqriyaysa ama faraha ka ciyaarayso aniga wax diidaya garan maayo badna buug baaba u taallo oo musqusha markay galaan buugga akriyaa markay soo baxayaanna meeshaay saartaano markuu soo galo magaaladan ku arki jiray sainay sameeyaan ma sugan yahay xadiidka sheegaya caruurta dhalatay in lagu adimo intaan ogahaya maya haddii daciifa weeye duruqdiisa marka la isku dardaro isku soo celceliyo waa daciif walow sheekh naasir markii hore fii irwaai alkhaliil asaaniidda qaarkeed oosan adag darteed aan u qiyaasay inay isxogeynayaan kuwii markuu arkay waa ka laabtay warkaas marka irwaaulkhaliilkaan ku kadsoomin masaladaas waxaan ku weydiinayaa ilmaha yari marka la waqlalayo neefku neefka lagu waqlalayo lafihiisa ma la jajabinayaa ama mise waa la mise waa la daynoo lama jajabinayo ikhwaan ani neefka ah inta aan garanaya xasuusto wax nasahoo yihi lafihiisa yaan la taaban oo yaan la dhuuxin oo yaan la jajabsanin aniga garan maayo marka saas darteed ninkii garanayaa inuu sheegi doona waxaad ii sheegtaa waxaa lagu kala garani manida caadiga ah iyo midda lix dareerada ah ikhwaani waxaa lagu kala gartaa biyaha shahwada ee caadigaana waa biyaha dareenkiiyo ladada ku soo baxa kuwa kalena kuwa kalena waa qofku dareenka shahwada ka hor ama kadib wax yimaadoo dhareer ahaana weeye midabkooda isuma eka taabashadooda isuma eka urtooda isuma eka qaabkay kusoo baxaan isuma eke waxaa wey bal intaa wixii ka badan faahfaahin gaaray ku fiican tahay subxaana allahi tatahariya mararka qaarkood gaari doontaa maqaaxiyo badan oo toonka ku yaala badana kuwa gaalada waxaad ku arkaysaa muslimiin badan wax ka cuna waxyaabaha ay ka cunaan waxaa kamid a ka kamida ah, ah hilibka digaagga iyo hilibka ariga arinkaa bal nooga waran buu leeyahay horta kawaanada kenya iyo meelaha xoolaha lagu qalo waa laiga iiga xoog ogaalsan yahay dadku waxay iska rumaysan yihiin kenya muslimiin keliya xoolaha bireeyo ingiriiskii baa sharcigaa dejiyey hadday taa sidaa u jirto de ninkii kariyaa dhib ma lehe haddaan nijaaso kale lagu darin de waa hilbo xalaala haddiise taa aynan jirin oo warar badan oo ka duwan sida aan maqlay ha la dabagalo gaaladani waxay qalaan markuu banaanaanayo oo mar sidii shariicadii waafaqsan loo qalee haddii la ciijiyo la marjiye bakti weeye meelihii muslimiintaaba buuxee niman yaho waxyaaba ahaasoo kale meelaha kale ad ka cunaysaan iska daaya nabigu wuxuu reebay buu yihi can taxalluqi yowma aljumucati bilmasjid xadiidkan ma asaxayxaa can waa xalaqad wareega in la sameeyo baana la diidan yahay jumcada jumcadu dadku inay soo degdegaan oy soo kal baa la faray haddii aad xalaqad weyn samaysaanna intii dhexdoo dhan baa banaanaan dadkii baad ka mashquulinaysaan saas darteed baa la diiday can itaxalluqi yowma aljumucati fi lmasjidi riwaayadka qaar culamada qaar baa ku qaydiya ama riwaayadka qaarkood jumcada salaada ka hor suuliga marka la gelayo miyaa la akriya akrina akriya akriyaa ducada mise marka ka gudaha la galo may waa marka la gelayo idaa aradta weeye insha allahu tacaala waxaad kale i caddaysaa masaxa dhegaha mabiye cusub ayaa loo soo qaadayaa mise madaxa ayaa mar lala masaxayaa kitaabkaabaan tan xalay kusoo marnay labadaba waj way bannaan yihiin dhib male muxuu yahay xukunka biyaha lagu kululeeyey korantada ma makruuhba mise maaha aslanba biyaha kule isticmaalkooda makruuha ah baaban wax daliil aba ah lahayn wax sal iyo raatoora ah lagu saleeyo baan lahayne wax lagu sii saleeyo dambaad maxaad ka rabtaan muxuu yahay xukunka xukunka faraasiga ka samaysan silfarka waa la qaadan karaa ragguba iyo dumarba asal ahaan way qaadan karaan haddaan mid jinsi gaara loo sameeyey aanu jinsigii kale rag iyo dumar aha qaadanayno si dharka lagu kala samaynin intan waa kifaaya waxaan ku weydiinayaa gabarh ayaa dhashay bishii soonka dhexdiisa ma inay soontaa mise waxay bixini ma fidyay bixin mise way soomi masalada ramadaankii baan ka hadallae waa masale culimmadu isku hayaan soon keliyaa laga rabaa fidye keliyaa laga rabaa labadaba waa laga rabaa waxbaba lagama rabo afarta qool ba culimmadu way leeyihiin waxba lagama rabo waa ibni xasmi araggiiso anas ibni maalik kacbi xadiidkiisii ilaahay wuxuu ka riday soomka can ilxaamili walmurdici sidii looga riday goor lagu soo celiyey annaga ma hayna bay yidhahdeen halkaasi ka baxeen qolana waxay yidhaahdeen haddii uu qofku soonkii afuray cudurdaarna lahaa qadaa laga rabaa cudurdaar zuulaya hadduu yaho jamhuurta wuxuuna la mid yahay tii caadada ahayd iyo tii kale uu ahayd an qofkii xanuunsanaa iyo qofkii safartahaa iyo acdaartu waa laba acdaar zaa'ila iyo acdaar daa'ima acdaar daa'imana fidi ay bixiyaan acdaar acdaar zaa'ilana qaday la yimaadeene qabaha la timaado qolo waxay yidhahdeen aahaar bacdu saxaaba ka asaxday baa jirta wax mukhaalifana maanaan arag ee fidyaha la bixiyo qolo waxay yidhahdeen maya qaacido waxaan haynaa in la kala qaada gabadhii aahaarta ibnu cumar iyo ka asaxdeena waa tilmaamaysaaye hadday nafteeda u baqdana qabo keliya laga rabaa hadday ilmaha u baqdayna de danteedii mehe waa dan qof kale qadiyo fidya labadaba ha iska bixisay yihahdeen calaa kulli xaal waxaa iila raajixsan qado keliya in laga rabo haddaynan akari waayin haddaan faro haddaan furo naagtayda ma iga jebisaa waysada <laughs> salan haddaan soo marnee uu ka soo hordhacay baan u malaynayaa aniga oo biyaha biyo heli kara ma isku tirtiri karaa tanna xalay waan soo marnay kitaabkii xalay ku noqon waktiga hanagaga dhumin waxyaabahaaso kaleeto waxaan hadda ka soo hadlayna waxaal o dhan ka hadlaynay dad soo celisaa wakti dhumis weeye waysada ma jebiyaa hilibka baastada iyo beriiska ama maraqa lagu waxaan filayaa sabab waxay daba socotaa hilibka geel weysada ma jebiyaan hilibkan shiidan ee duqada la yidhaahdo ama la shiiday ama baastada maraqeediya laga sameeyana qaar ba waxay u yihaahdeen badanaa hilib geel weeye waa hadday saa u jirtaanu ma aqaano waxyaabaha dhinacaataas waa laiga fara dhuudhuuban yahay marka hadalka waxaan ugu malayn waxay daba socotaa maadaama waxyaabaha hilib geel laga sameeyey hilib geelna weysada uu jebin jiray iyagu weli weysadii ma jebinayaan haa waayo wax taxallul ana kuma dhicin hilibkii waso hilib ahaan baa la shiiday marka la shiidayna khudaar khudaar intii lagu dhex shiiday unbaa suugaha lagu dhex kariyey soo sidaa un maaha maxaa kaa lagu sameeyey saliid iyo khudaar intii lagu daray qaarkood markay shiidayaan khudaar bay ku daraan qaarna waxba kuma daraan meesha unbaa waxoogay basal basal iyo siliisiliinta lagu daray unbaa waxoogay lawalwalaaqayayaan yaanya soo maha hilibku waa hilibkii hilib geel baa la yidhi weli hilibnimo kama bixine hadduu hilib geel yahay waad ka weysaysan haddii kalena maya ilmaan dhalay waana awoodaa wanqalkiisa waxaa ii yimid kadib qaraabo baahan ma siin karaa wanqalkii ilmaha caddiin mise iga gudi haddaan u niyoodo maya wanqalka ilmuhu xoolo la qala weeyaa lagu yidhi lacag kaashahoo la bixiyey iyo raashin caadi oo la iska kariyey iyo qof nooli tiir laga bixiyo bas loo gooyey midna wanqal ma noqdaan qaraabada wax waxsii hadday xaaladoodu adag tahay wanqalkiina waa kugu dayn waa dayn laguu leehe haddii aadan labadaa rabinna kanaa waajib kugu ahee kan iska bixi laakiin lacag cadinood bixisay iyo martiqaal raashin oo dad u samaysay iyo qolyo aad makhaayad geysay iyo hilibaad kawaan ka soo gadatay midna wanqalma noqdaan waa neef loo qalay hadafkan dartii oo ilmahan in lagaga wanqalo loogu talagalay wey kawaanka ta hilib kasoo gata ataa waba kama jira wanqalkaagi allaha ajirkaas iyo xoolaha bixisaye wanqalkii waa lagu leeyahay iska gudo subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin hadalay kuwii sunnada ahaa qabayska qofka muslimkaa waxaan soo maray lix baa waajibiya in rag iyo dumarkaba ka dhaxaysa oo saddexa iyo saddexay dumarku khaas la lixdaas kadib qabayska waajibkaa xaddiisa iyo faradka iyo sunankiisaynu soo marnay waxaanu joognaa faslun oo qabaysyada waajibka ah ku saabsan oo la xiriira ayaynu joognaa wuxuu yidhahdaba mualifku waاlikhtisaalaatu اlmasnuunatu sabcata cashara usla waalikhtisaalaatu qabaysyada almasnuunatu la sunneeyey wanaagsan waajibna aan ahayn sabcata cashara toban iyo toddoba uslan oo qabays weeye toddoba iyo toban nooc ama iyo toddobiyo toban maqaam ama zaman isugu jira bay habboon tahay in la weysaysto in la qabaystaan leeahay qabaysyadan uu sheegi doono min xayu اljumla hal qaacidaa midaynaysa oo qaarna nas ah qaarna qiyaas iyo aahaara ah. qadiyadaasi waxaa weeye markii meel laysugu imanayo cibaado laysugu imanayo dad badanna ay meel ku kulmayaan waxaa habboon qofka muslimka ah inuu isa soo nadiifiyo dhinac isagoo sharaftiisa ilaalinaya si aan hadhow loogu ceebayn dhanna isagoo dhibka dadka ka ilaalinaya si isaga shiir ka soo baxday aanay dadku u dhibsanin waxaana masaajidda iyo aadaabta cibaadaadka maakinta tajamuceeda ka mida inaadan dadka salaadoodii iyo khushuucdoodiina aadan waxu dhimin dhinaca kalena aadan sabab ugu noqonin intay waxay dhibsadaan ama dhaliilaan ay arkaan ina dhow shaydaan ka faa'iidaysto cirdigii iyo wax ka sheegay bilaabaan qadiyadda qaacidada sidaa unbuu dhammaan waxa la tirinaya soo gelayaa qaybna nas bay leedahay oo naskaa cilladda tilmaamay qaybna macnihii qaybta nusuusta lagu sheegay oo kaleetaa laga helay saa darteed baa iyada asal ahaan lagu raaciyey midka koobaadi uslu ljumucati jumcada waaji qabayskeeda weye jumcada qabayskeedu nusuus badan baa ku soo aroortay uu ka mid yahay xadiidkii abi saciid alkhudri radia allahu canhu wa uu lahaa guslu yowmi ljumucati waajibun calaa kulli muxtalim qof kastoo qaangaara uu waajib ku yahay qofkaa qaangaarka ee la sheegayaay xadiidkii saxiixeynka ibni cumar baa qayday waa qofka jumco imanaya oo meesha laysugu imanaya dadku ku kulmayaan tegaya weeye walidaalika wuxuu idaa jaa axadukum ila aljumucati qofkiin hadduu jumcada imanayo falyaqtasil haddii qofkii jumcaba aan lagu lahayn <clears throat> meeshuu jooga jumcaba aan laga tukanaynin ciladii loo jideeyey iyo daahirka riwaayaadkii qeydka markii la fiiriyo amarkoodu wuxuu tilmaamayaa isagu dadka lagula khitaabee lagula hadlay ee la yidhi sidaa yeela labadaa midna ka midu maaha saas darteed marka aada rabto jumcada inaad aaddo baa ah inaad qabaysato haddii daahirka axaadiidta falyaqtasil iyo waajibun calaa kulli muxtalimin ay tahay maxay tahay sababta alaqsaalu lmasnuuna qabaysyada waajibka sunankaa loogu daray sababtu waxaa weeye amarkii qariino iyo calaamad tilmaamaysa inaan waajib looga jeedin baa la helay saa darteed buu amarkii amru nadbin wa sunnatin u noqday taasina waa xadiidkii nabiga alay slat slaam laga warinayay uu lahaa man tawada'a yowma aljumucati fa bihaa wa nicmat waman iktasala falguslu afdal ninkii jimcada soo weysaysta waa arrin fiican iyadaana ku filan ninkii soo qabaystana qabayskaa kasii fiican oo kasii fadli badan imaamu tirmidi iyo keyrkii baa wariyey xadiis saxiixa oo abu daawuud iyo keyrkoodba ay wariyeen wey waxaa saasoo kale culimmada qaar ay ka qaateen qisadii cumar iyo cusmaan dhex martay ee fii saxiixi albukhaari iyo keyrkiiba ku tiilay cumar oo khilaafadii xilligiisii haya khudbada jumcadana saaran baa cusmaan ibni cafaan baa gadaal ka soo galay markaasuu la hadlo wuxuu yidhi waa sidee waktiga aada socoto markaasuu wuxuu yidhi amiir almuminiin cumarow waaban howlbayo shaqaan isku halmaamay aadaankiiun baan ku baraarugay wax kale kama gaarine intaan weysadii isku soo booboon soo weysaystay baan masaajidka soo aaday markaasuu wuxuu yidhi tatanna ma ku dartay soo daahitaan bay ahayde oo haddana weyse keliya qabaysla-aan baa timid miya xadiidka qisadaa dhacday baa labada qole qolada waa waajib lena ereyga cumar oo seebaad qabayskii uga tagtay uu fagaaraha ku canaantay cusmaan waxay dhaheen waajib buu ahaa qolada waxay dhaheen cuhmaan wuu iska soo weysaysto waa iska yimido isagaba sunna u arkay hadduu waajib u arkay waa soo qabaysan lahaa laakiin waxaa ugu cadcadi waa xadiidkan fabihaa wa nicmat baa ah qariino amarkii ka leexinaysa wujuubka ila nadbi geynaysa maxay tahay sababta jumcada laysu amray in la qabaysto xadiidka caaishaa cilada caddeeyey oo waxay tihi jumcada markii la yimaado xaafadaha korkoraa laga iman jiray gaarina lama soo raaci jirin ee waa la soo lugayn jiray waxay tidhi dadka qaarkoodina waxay qabeen maryaha hargaha dhagarta xoolaha ka samaysan marka marka la soo dhididee lasoo lugeeyo madiine iyo jasiiradda carabtuna kulaylkeeda waad aragtee maan malaynayaa inta aad qabaysato ood magaxaa u biyaha ka da-ayaan iridda masaajidkan ka baxdo markaad gaarisa looji gaadha magacaaga waa qalalan yahay adoon shukumaanna marin mararka qaarkood xilliga kulaylaha biyana taabs marana taabsiin manaa kuleylka qoraxda dhacaya xaaladda sidaasa ninka soo lugeeyey min alcawaali alcawaali xafadaha la yidhaahdaa qaarkoodii waa ilaa toddoba kilomitir ilaa sagaal kilomitir buu ka soo lugeeyey qoraxda intaa kululna waa dhacaysaa xilliyada qaarkood caaisha waxay tihi markaasay soo dhididi jireen markaasaa marka ay fadhiistaan tajidu kaannahaa riixu da'ni ida meesha inay fadhiyaan baad shiirka ka baxaya moodaa ariga idaha inay fadhiyaan markaasay nabiga qaar ka mida u yimaadeen qaaciibaa waxoogay gufaacihiibaa qabtay markaasuu wuxuu yidhi bay tihi alaa takhtasiluun liyowmikum haada war maalintan maad u soo qabaysataan haddaba sababta loo sameeyey waa laysu imanayaa qofkii soo dhididayna shiirkiisaa laga baqayaa sidaa dadka inuu dhibo halka waxaynu leenahay marka jumcadu waa nas meel kastoo tajamuc caama cibaadadaa la ysugu imanayo lagana baqaya dadka waxoogay shiira inuu yimaado haddee in laysa soo nadiifiyaa laga qiyaasanayaa asalkuna waa jumcada walciidayni masta labaad waa labada ciidood in loo qabaysto labada ciidood in loo qabaysta labaa loo daliishaday mar waa asalka qiyaaska ee laga qiyaasanaya jumcada oo ciladii lafteedaa laga helay asalkiisugana qiyaasku waa mas'alo aan nas lahayn oo cilad iyo sabab la wadaagta masalo daliil caddeeyey oo la wa daliilka mas'alada sababtaasa saa loo xukumay sababtiina halkani waa taallaa xukunka asal iyo farac isaga dhigo israaci oo kaleeto wey waxaa kaloo yidhahdeen saxaabaduna sidaa unbay qabeenay samayn jireen walidaalika ibnu cumar waxaa ka sugan inuu u qabaysan jiray lilfitri waladxaa ciidulfiriga iyo ciidulaضxaaba inuu soo qabaysan jiray baa ka sugan inta aan weli meesha lagu tukanayo musallaha la aadin haddaba sababtoo ah ciladiina waatan aahaaru sanad saxaabadiina ibnu cumar iyo saasaa laga hayaa walaa yucrafu lahu mukhaalifu min asaxaabati in isaga dar saxaabi khilaafayna ah ma hayno oo haddaanaan hayna fa kaana ijmaacan sukuutiyan buu noqday ijmaaca sukuutigaana waa xuja daniya iyuusan qaciya noqoninbe haddaynu xujajka u kala qaadno wain kaana tafriiqaasi tafriiqu lmuctazila asaasan ha noqdee fuqahadiina jarow calayhi walistisqaa'i roobdoonta marka la ysugu imanayo roobdoontan waata salaatulistisqaa inoogu iman doonto iyana salaad baa la tukanayaa jumcada fiiri salaad baa la ysugu yimid ciiddana salaad baa la isugu yimid istisqahanna waa kii sharcigaa ah ee roobdoon soomaaligii maaha roobdoon soomaalidu markay roob doonayaan fiqhigiina waa la akrii waxaan saliya raad lahaynna waa lagu dhaqmay oo kan ciida raaci mayso abushujac baa la akrii ibnu qaasim xaashiyadiisii khazi baa la akrii waxaa la akrii irshaadkii baa la akrii xaggaa loo sii socon cumdatu saalig baa la akrii ilaa minhaaj baa la socon dhammaan abwaabu salaati اlistisqaai rordoon si loo tukadaa ku qoran roob baa la waayi waxaa la dhihi neef arecad ah iyo beriis cad ha la carab caddeeyo beriis cad iyo neef cad iyo maraq cadan suga lagu darinayo kadib baa waxaa la qaadi mawlid iyo burdaa la qaadi warheerdhe mawlid iyo burdo goor bay roobdoo noqdeen ama hala khalaawayaa la dhihi saddex maalmoodoo qubuurtaa la soomiyoo la geli qur-aankana lagu soo dhammayn maalinka dambena meel baa la isugu maroo raashin baa la isu keeni ama mid saddexaad baa la sameyn oo caruurta inay dugsiga dhigata baa looxda dhabarka iyo madaxa inta loo saaro baa la cadaabiyo qoraxda mararka qaarkood kabala-aan cagagubta la wareejin taa ma aha roobdoonta laga hadlaye in loo qabaysta waa sunno laleeyahay taasi de diinba ma aha sharcigana saliya raatoona kumalaha bidaca wey ee salaadii laysugu isugu ee roobdoonta ahayd ee qaabka loo soo baxayey ee dadka la waaninayey la wacdinayey salaada go-an la gadinaya la tukanaye inoo iman doonta tanna waa tajamuc salaad la isu yimid haddaba jumcadiiyo ciiddii waxba kama duwane isu soo nadiifi wey walkhusuufi walkusuufi qorax iyo dayaxmadoobaad haddii midkood la ilaaqo khusuuf keliya la yidhaahdo qorax iyo dayaxmadoobaadba way soo galaan haddii kaaf keliya la akhriyana labadaba way soo galaan laakiin labadaba haddii la sheego khaadana qarada dayaxaa looga jeedaa kaafkana qoraxdaa looga jeedaa alkhusuufu dayaxmadoobaadka iyo walkusuufu qoraxmadoobaadka labadaba iyagana salaad baa la tukanayaa sunno ah culimada qaarkood waxay yidhaahdeen waajib weeye ilaahay nabiguna alay slam waa kii lahaa labadani ilaa qof baa dhinta iyo qof baa dhashay midna uma madoobaan madoobaadaan wa aayatu min aayaati illaahi yukhawifu allaahu bihimaa cibaadahu maxaanu samaynaa marka faidaa ra'aytum daalika haddaad aragtaan fafzacuu fafzacuu ila asalaati dikri ilaahi iyo salaad u degdegaalayo ku argagaxlaya xaggeeda nabiguna alay slam xilligii qorax madoobaadku dhacay salaatul kusuuf buu tukaday inoo iman doontaa haddaba salaadii qorax iyo waa salaad jamaaco iyo tajamuc weyn la isugu imanayo saas darteed iyadana waxaa lagaa doonayaa qiyaasan cala aljumucati inaad u soo qabaysato waalguslu in la qabaysto weeye intaa waa inta la isaga qiyaasanayaye salaad jamaaco weyn isugu imanayso oo munaasabada marmar dhacaya ah jumcadii raaci marka wاlguslu in la qabaysto min gusli اmayiti mayd haddii aad dhaqdana in aad qabaysato iyadana sunno weeye daahirka xadiidka abi hurayra imaamu tirmidi iyo abu daawuud iyo kayrkoodba warinayaan inay waajib tahay weeye markaasuu nabigu yihi man hasala mayitan falyaktasil waman xamalahu falyatawada mayd ninkii dhaqaayi ha qabaysto ninkii qaadana ha ka weysaysto qaaditaankiisana weysaa sunno ah dhaqitaankiisana inaad ka qabaysataa sunno ah baa loo deliishaday oo maxaa sabab ah xadiidkani haddii uu daahirkiisu amar yahay maxaa daahirkiisii ka leexiyey xadiis saxadiisa laysku haystaa jira oo xaakim iyo kayrkii soo saareen oo uu leeyahay nabigaa yidhi ala laysa calaykum fii gusli mayitikum guslun idaa gasaltumuuh meydkiina dhaqitaankiisa haddii aad dhaqdaan waxba qabays qasab waajib idinku maaha kaasaa qariinaha bay yidhahdeen xadiidka culimmada qaarkood iyo muxaqiqiinta qaarkood iyo taqriiraadku waa xadiid saxiixay ku leeyihiin wasaxiix xadiidkan xadiid daciifa weeye oo sanadkiisu aanu sugnayn faahfaahintana silsilaة اxaadiiث ضaciifa lix kun saddex boqol iyo afar xadiidka ah baad ka heliyaa faahfaahinta ugu noqo waxawayaana wakti kuu dheerayn